calaa sawmi aqiih qofka walaalkiisa wuxuu gorgorinayey isagoo ayna kala bixin qofkii ay kala gorgorsanayeen ayuunan gorgorada dhinac ka soo geli wuxuu gadayn ayuunan ka dulgadan wuxuu soo iibsaday ayuu ka dul iibsan nahyigaasaa noo dambeeyey nooc kaloo marka u eg oo la ogolyahay jirta asawmu calaa sawmi axiihi iyo najashkii beecu najashkii isagana nahiyey faniskii la nahiyey wax shabaha laakiin khilaafsan xukunka ayaa jira marka la diidaayo asawmu calaa sawmi axiihi walaalkaa wuxuu gorgorinaya inaad gorgoriso waxaa weeyaan bacda rukuuni albaayici ila lmushtari bacda rukuuni albaayici ila almushtari markii ninkii baayac ahaa uu u leexdo oo u bedgamo mushtarigii wax soo gadanayo ogo u bilowdo islaamaan oo hawsha ay si fiican ugu socoto laakiin haddii ninkii baayac ahaa ee alaabta lahaa hadduu ninkaasi wax u sheegay uu dhawaaqabaqeeyo kor u qaybo ninkaasaa intaa ii sheegaya igu dara waxaa la dhahaa bayc musaayada almusaayada alcalami ayaa la yihahda waaba rabcaa oo dhawaaqayba arrintii udhaxaysa labadoodii xoolaana asagaa iskale qiimana waa loo sheegay qiimiina kuma qaday dadkii buuxa tuuraanku dhex dhacay marka intaasaa la ii gaaraya igu daraya taasaa waxaa la dhahaa bayc musaayada maslada laga fiiriyo waxay u egtahay burbaro qof wax burburinayo laga badbeeyey ilan dadkalaa soo garaaye in camalkii laga ekaado xoog faniskaa ku egdhow laakiin ninkii madiicda lahaa iyo hadalkii la wareegay asagaan ku qancin waa dhawaaqay marka ziyaado dalbay marka ziyaadada hadduu asaga ilaha xoolaha dalbay oo unu ku qancin qofka wuxuu sheegay qof kale inuu soo gala meesha waa banaantay marka oo yidhahda anaa ku dara intaas intaanaa ku daray u dhaho banaanta adigana kuguma qancin yaa ikum inaayaa sami kara ku kaloo saddexaad baa soo geli kara anaa ku daray baycumusaayada la yihahda waxay mustanaa ka tahay asawmu calaa sawmi akiihi masaladaasa soo marra calay ayay kasoo ay ka duwanta suuradoodana o ka duwantahay dhinac waa iska egyihin wa qaala cafaa cafaa wuxuu yidhi cafaa bn abi rabaa adragtu nnaasa dadkiibaan soo gaaray caab taabiciga waa kabiira saxaabada muka hadlaya laa yaroona min aki jirin ba'sa wax dhibaataa bayca almakaanimi haniimada beeceeda fii man qofka inuu iibsado yaziid wax ziyaadinaya fii man yaziid qofka wax ziyaadinaya in laga gato waxba dhiba uma arki jirin waba uma arki jirin waa masale marka uu cadaa qabo musaayaradu wax walbaa soo daraaya laakiin waxaa qaateen culamada qaar sida cadaa oo kale beecu lmaghanimi walmawaariifi xoolada dhaxlay oo la ogsanaayo xaraasha ama xoolo ganiimoodii daawo laga soo helay haddaba la xaraashaayo xoolahaas ayagaa inay musaayadada ku dhacaysu qabaa waana madhabka cadaa raximah llahu tacaala jamhuurta waa khilaafeen musaayadada wax kastaa ku bannaan oo beeca ee keliya maaha qaniimo iyo waxa la yidhaahdo mxuu ahaa mawaalifteeda xal maaha waxaa la soo arortay soo sheegi doonaan sanadka bayculmudabar waxaa kaloo soo arortay nabiga calayh salaam nin inuu imaaday oo faqri sheeganayo alaabadiisa qaar kamidu soo qaaday markaasu wuxuu yidhi man yabiicu minni yaa gadanayo kumaa wuxuu yidhi bidiraan aw diran markaa siisanaya markaasuu nabi wuxuu yidhi man yaziid la ziyaadinayo u kala wuxuu yidhi bidirhamayn laba diran markaa siinaya kiibu ka gada markaasu waxa ugu badaan doona qaduun yani gudubtii iyo wuxuu dadka ku shaqaysan lahaa orod oo waxaa laii xaalo soo guro faqrigaad ka baxaysaa maalmana ga arrimahaas marka waxay tusaysaa ciidamadiin waxba kaas ku hayn xadaanaa bishr bn muxamadi qaala akhbaranaa cabdlahi cabdullaahi bn mubaarak alxandari almarwazi qaala akhbaranii xusayn xusayn bnu dakwaan almucallim almukatabna waa la mukatibna waa la almukatib iyo almucallim kataatiibkii wey usi can caطaa bn abi rabax can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma ana rajula ninbaa actaqa xoreeyey gulaaman lahu adoon lahaa can duburin gabaadu ka xoreeyey wuxuu yidhi bacda mowti faanta xor markaa ninka kadib addoonyo qormat addoonkaasna waxaa lagaa mudaba xornimadiisa waxay ku xiran tahay dhimashada qofka sayidkiisa u dhinto marka dintana uluulmaal buu ka xurinaya ma xurinayo umulwaladada iyo mudabarka farqiga udhexeeya wey haddayna addoomu ninka surriyeysanayo ilmo u dhashay ay tahay hadduu dinto waxaa weeyaan salba iijaaba xurag xoolaha keliya baa ku jirto oo wax bala xoola midkuu ka tegay hadduu xoola ka tegay fara badan hadduu fulidku ka tegay xorwaala ka xurinaysa laakiin mudabarka markuu ninkiisai tahay markaa dinta markaa u dhinto xoolaha dib loo fiilin asaga naftarkiisaba hadduu noqday fulufulmaal oo xoolaha intooda kale fulufada hara isaga fulufumada xurinaya maya asaginaaba xoola laga hayaaba markaasee layanaya imada xurinaya kulubku ka xurinaya saas wey addoonkii marka isagoo iska sugaayo dhimashadii yaa waxaa loo sheegay nabiga calayh salaam ninkanla addoonkayga markaa dhintaan xor tahay xoolaha malahadu baahan maxaa dhimashada gaari addoonkaa bixin baahan see la ana rajulan actaqa xuleyman yowcan dibrin faxtaaja waa u baahday faakadahu nabiyu nabiga calayh salaam baa qaadoo faqaala wuxuu yihi min yashtarihi min tasarufu raaci cala raciya manuuqun bilmaslaxa raaciya fakiir waa cidda imaa badan kamida dadka wulatul umuurka ee madaxda ummadda u ah inay dadka raciyada umuurahooda ay ku tasarufaan waxay ku xidhan tahay maslaxada ummadda wax imaanka ku taraya xadgudub lama rabo maslaxada ummadda sida yatiimkii oo kale ninka weliga agoonta haya waxaa la yidhi walaa taqrabu maal yatiim ilaa bilati hiya axsan baaskaslada ugu fiican umaad ku tasarufi karta marka nabiga calayh salaam addoonkii buu qaaday faqaala wuxuu yihi man yashtariihi minii yaa gadanayo fashtaraahu mucayn binu cabdillahi bikada fadafacahu ilay waa soo baadeeyey nin baa yidhi aniga waa ku qanci waayey nabiga calayh salaam fasharaahu xaakakata mucaad bn cabdillaahi bikada wakada fadafacahu lowdiin marka kiibu ku qarxaye oo rasuulka kagatay alayh salaatu wasalaam marka tamaaniya sideed boqol bu ka siiyey rasuulka alayh salaatu wasalaam ninkaan mucaad bin cabdillaahi radi allahu canhu shaahidku waxaa weeyaan man yashtariihi minii musaayirado kasta waliyaa iga gadanayo qofku adduun leeyahay anaa ku agtaagmaayo maxaad uloqaysa wigiisa adugu in baad ii sheegtay boqol baad ii sheegtay waa samugay boqoliyo kontan laga dhigi karaa boqol iyo kontan kala kula darta laakiin adiga oo belbelinaayo oo le waiga badiyo iga badiyo wa igu dar kuleeyahay ku kale inu dhaxa soo garanamo isagoo ninkiina una dhawaaqay ila inkoo ninka una dhiinta taa waxay noqonaysaa asawmu calaa sawmi akhiihi bay noqon walaalka wuxuu belbelinaayo inaad belbeliso ma banaana baabu nafsh nafsigu inuu ku saabsan yahay nafsigu waxaa weeye beeqalis baa la yidhahda waa ziyaadatu silca liman laa yuriidu shiraaha liyuqira bihi calaa gayrihi inuu mid kala dhinka kale ku kaduu rabaa qofaan galaynin yaa wuxuu leeya intaasna kaa siin qof kale marka shin rabaa oo dan haysa inuu gata rabo kaasuu rabaa inuu ku kiciyo oo xamaasa geliyo marka kaasaa waxaa la dhahaa majisran hadday labadooda ku heshiiyaan oo u yirahda lo i dhawaaqo alaabta igu intaasaan ogolahayne dadka maqashiin oo isku ogol yihiin beecaasiqa oo leekamid xaqana baasili oo waxba markaas celin waman qaala laa yajuuzu dalika baycu kiyuka buaari waman qaala qofkii yidhi laa yajuuzu ma banaana dalika baycu bayca beectamiska ma asixinba markaa baycu macaladatayn ugu fadisay kii kenya ee ku dhadardaaye waxay ku dardaraya inuunan diyaarba ahayn beecaba ee dhalaatay kii uu alaabta gadanayana uu soo heshiiye la isku ogolaayeen laa laa yasix ma asixin waman qaala buxuudu aafadu culamaa aafadu waxay leeyihin khiyaar buu leeyahay in shaa radda wa in shaa aqbal hadduu rabo waa radabel waa qoraya mankaaragaas waxaa soo galaya cumar bin cabdilcasiis baa kamida dadka laa yajuuzu dalika beyc beyca noocaasa ma asaxayo majashkana dadka qaba waxaa kamida imaamkii caadinkaa ee cumar ibn cabdilcasiis alamri raximah llahu tacaala wa qaala ibn abi ofa wuxuu yihi cabdullah ibn abi ofa radi allahu canhuma annaajishu ninka beectamiska iyo beyca waxasan uu bedela ku dalaaya aakilu miran waa ku rima cunaa aacilun khaain weyaan saas ribo qof culeybaa lagu shabahay ribo qof cunay daima yakul amwaal naas bibaail halkaas ka mada xoolaha dadku baatilka cunay ribada cunay ribada xaalana kandaa sidoo kale wey wahuwa khidaacu waa khidaab baatilun baatila laa yaxillu mada asaxayso inta dambe wahuwa khidaacu damfarin aws wuxuu sii sawatirayaa oo raacinaya hadalkiidna roofa annaajishu aakilu riban khaain markaasuu bukaari ku daray wuxuu yidhi wahuwa khidaacun baailu laa yaxib maxaa yeele khidaac uu leelaya khiyaamin baatila mana banaano ma asaxayo intaa dambe bukhaari baa wata qaala nabiyu sala allahu alay wasalam bukhaari marka wahuwa khidaacun baailu laa yaxibu yidhi yuu daliil soo deliishanaya nabigaa wuxuu yidhi alkhadiicatu fi naar khadiicada iyo khiyaamada naar gudeedu naarna way galaan waman camila wuxuu kaloo nabigu yidhi calayh salaam qudaaca gudan boosboos mudaysanaya waman camila camala ninkii camal sameeye laysa caleyhi amruna aan diintaanada kamid ahay ninkii sameeyana fuu radu waa loo celinaya khidaacuna laysa min amrina khiyaamada iyo dishka beeca ku jirtana amarkeena kamid maaha soo marka kumaunbe qofkii fahuwa radun ah waa loo celinaya soo celinaya alaabta walku ogaanay khiyaama wuu dhatay xaddaana cabdullahi bn maslamata almuclimi qaala xaddaana malik ibnu anas can naaficin can ibni cumar radi allahu canhuma qaal nahaa nabiy sal l slam can najsh bacfadiskiiiska qaala baabun wuxuu ku saabsan yahay bayci larari iyo kalee beecood qof inuu keliyo oo wax marka hore u marinaayo si kalaba ah oo hadday deena ugu ooga gacanta ku helinba waxalalixabala wabaabi xabali lxabla midda ureyda uurkeeda in wax lagu kala gatadeena waa la xarimay marka xabal lxabla min baabi xadfi lkaasi cala alcaam wey lararkiba kamid arinka sugiisana waxaa weeyaan bayc lmajaahili wlmacduud bayc lmajaahili wlmacduud wax jahli taagan jira oo labayn oo cilmi lagu haynin iyo wax macduudaho min arada ooninba ah oo gacanta lagu hayninba ayaa ah, lagu kala katay qalalba marka la qofka markaa waxaan jahaalada ay ku jirto ee una garanaynin ee xabaluxalada ay kamid tahay ee ay kamid tahay qalalka nuucihiisa kala duwana sida asamaku fi lbaxri hallayga badda ku jiro oo kale aa ka mid ah aaa'iru fi lhawaa jimilka hawada duulaayaa ka mid ah alcabdu alcaaliq addoonkii lumay albaciidu shaarib ratigii lumay xaalay waxaasoo dhan ba waxaa la dhahaa majaahiid wamacduumaad ilmaha naban doona marka wixii saasoo dhan isku aruuray magacyo badan bay leeyihiin marka la tafsiiriyo laakiin magac bay soo isdelaya bayculharar bay soo isdeli bayculharar hadda xabadul xabladan waa neefka ulka ama meelka maanteeda e, dhaysta xoolaha xaram ah dheysoma qandilaamo e, uurka waxaa malana waxaa loo isticmaalaa kare miya ya uurka mudada loo isticmaalo iyo waa uur baabi ayib waa xaamiyo laakiin ruwa dhaysta dhihi maayo ay dadka xoolaha la isticmaala dhaysta marka e, meel geela oo kale oo dhaysta laxad waxaa loo yihaaha ilmaha la shagudi aaasir bay leedahay waa cid maay xadaanaa cabdlah laba suuro xadaanaa cabdulahi bn yuusuf an ahbarana malik can naafic an cabdilahi bn cumar radi allahu canhuma ana rasuula اlahi sal اlahu alيه ali wasalama nahaa wuxuu reebay can bayci xabal xadla midda uurka ah uurkeeda in wax lagu kala gato iyo in la kala gato kasab in wax lagu kala gato iyo in la kala gato ama laba suuro laba suuro in wax lagu kala gato iyo in la gatada labadaas suuraha xabal xabal loo qaybiya maxay tahay macnuhu waxaa weeyaan mar waa muddo wax lagu muddaysanayo iyada loola jeedo urkeeda iyada kuwa lagu muddaysan marna urka laftigiisa way gadanayaan neef geela oo rimada ayuu qof wuxuu ku leeyahay waxaan kaa gadanaya neefka isaga urka ama rimayda ama qayska ayaan kaa gadanaya waa calooshiisa ku jira marka qaarkood kusubana waxay leeyihin ilmaa caloosha ku jira ma ku dasho oo ilmaha intuu dhimaa haddana u maaratay daysraqmo waxa calooshiisa ku jira kaasaa kaa garanaya buu leeyahy marka waa isaga waa kala garanaya shabeer marka waa jahaala iyo macduud wax leeyahay maa neefka isaga calooshiisa ku jira horta muxuu wadaa maa wax labbu wadaa macbudu wadaa ma maqaano wadaa ma tirabu wadaa maabu wadaa lama yaqaan ma noolabu ku dhalan doona madreesha ku dhalan doona lama yaqaan waxaa kaloo ayagaa ah, la ogoleen in lagu mudaysto oo la yidhaha hashan rimayaa markay dhasho yaan ku siinayaa xoolihii alaa waana kala dhamanaya lacagtay siin waxaan ku siinaynaa muddaa ah. geelaan dhimay geelaan dhimaydaa markuu dhasho markuu dhalo markaasaan muddaa ah ku siin inuu bixin karayo cuduranta u dhacaan uu bixin doona dul laba bisa korido lama garan marka in wax lagu muddaysana lama rabo waa jahaal liannahu ilaa ajalin macluum bay nabi alay salaam man aslafa fii shayin falusmi fii kayin macluumin wayazin macluumin ilaa ajalin macluum ilahi baa in kubedeli lahaa ajal musaman faktubuuh musaman baa laa ajal musaman wax magacaaban oo macluuba lahaa oo la garanayo marka wax majhuula usuumadiisa heel markuu sooda dainka dabanku siigu heelna ku imaado heel bagu imaan doonaa ma dhiman doonaa mamaaba ku imaan doona la yaqaan lama garanayo taasa waxay soo degi in ayada laftirkeeda waxay u laqbeenshadooda la yidhahdo lacagtan kusii waxaan kusii yeelay bimaydaa indhaha iyo caloosha ku dhacay ayaa ku siin doonaaye ee lacagtan sii saa wax u kala gatana ma banaan meel rabeyda rabeyda laga gadanaya maxaa la gadanaya ilma calooshinta laga gadanaya arrintaa aad bada waa baycu almadaamiini walmalaaqiin wata nabigiisa alay slam nahaa rasulu sal slam bayca almadaamiini walmalaaqiin malaaqiixi waa awrka geela hubinaysa wey in la kala gato casab alfaxli doorka waxaa maarata midihiisa iyo shahwadiisa madaamiintu waxaa maa yaqul fi butuuni umahaat calooshi waxa ku jira ayaa loola jeedaa labadaba waxaa loo diiday linjahaala wacadami dubira ka tasliima waxaa diidi kara maaha isi haddaad raada kuma siin waxaa diidi kara maaha jahaala ku sugan macduub wey labadeeda intaba waxay soo wada geli baabulqarab nahaa rasul sal slam can alqarab nahaa rasuul lah sal slam can alqarab wasaar nacam nahaa cambe aamar alxawla wakaana wuxuu ahan jiray baycan bee yatabayacuhu almujaahiriina ee mujaahiriinada ku kala badan jireen kaana rajulu wuxuu ahaa mid yartaacu kii soo gata aljazuura ayuu soo galan meel geela waaweyn buu soo iibsan ama hal ilaa an warra lacagta bixin ilaa an tuntaja naaqatu hasha markay dhasho hashaa dhalisteeda rabeeyasamar markay dhasho markaasaa lacagtii lagu siin waa muddadu uma kadib ma tuntaja ilaa ay dhasho ilaa la tibid ama tibid kaga magac dhasha muddadu ayada ay gasho markaasaa xoolkiis waa lagu rudaysanaya taa waa suura hal suura noo sheegay xadiidka tafsiirkana min asaxaabi cala saxiix saxaabiga tafsiirka iskale cabdullah bin cumar radi allahu canhuma marka in muddo laga dhigto oo muddadaasaa ku siin hasha markay gasho ilmaheeda ay udalalo dhasho markaasaa ku siinaya iyo ayada laftada ayaan kaa garanaya ilmahaas xoolahaas samaystaay ribaga ayaan wax kaa garan yaan kaa garan lacagta lagu sii horumarin ma banaana marka waajira duruucjaahiliya sharcigana u xarimay wax wal shabahan oo u egna waa xawiga waa soo dara beertan ayadaa waxay gali doonto waxaan kaa galanaya jumlo kuu teesh kuusa shurb waxaa mara beertan waxaad soo bixi doontaad abuuraysa waxaa ka soo bixi doonaan kusiisina korna kuusa shurb maxuu noqday beeru xarim xarim waa ka eg yaa yaqaan beerta ma ku dhici doonta ma dhici doonta yaa yaqaan mana fahma halka nabigu wuxuu udiyey calayhi salaatu wasalaam in la galo ayaga oo weli aan bislaanin mulihiisa la arko ayuu udiyey rasuulka sala allah alay wasalam aafaa ku dhexgatay leele baycu muwaamasa muwaamasada taabashadaisa taabashada beeceedu qaala anas wuxuu yidhi nahan nabiyu sala allahu alayh wasalam baa reeb canhu muwaamasada qaala xadaanaa saciid bnu cufay qaala xadaana lay qaala xadaana uqayl an shaabi qaal abarna caamr bnu sacdi an aba saciidin اqudriy radi alah canhu abara ana rasuul اlahi sal l slam naha wuxuu reeba can munaabala isla tuurashayi wahiya munaabaladan ku fasiraya saxaabigaa fasiraya darxu aradyi waa se takliif rajulka ninka iyo maanta wasmid darxu radyi inuu ninka tuuro weyo reeba maradiisa bilbayci bayca markuu rabo ilah raadi ninka ku tuur hadduu ku tuuro gacanta ku dhiga kay kale qabla an yukallidahu intuuna kiiska gadgadinin oo yamura ilayhi laska fiirinin hadiyo munaabada beeci waa dhacay beeci baac si qaba shaqal maradu waa soo tuuray saala gacanta ugu dhigaa oo kabtaba khalaas wax baktiyaa nasiibka yidhahdo kale alaaba meel ugu leeyahay laga bax nasiibka nasiibka laga bax dhammaan waxay xukun jiro dhan beeci waa saas kunkushigi wey markaasa waxaad gacanta gashadi mid kiimihiisa loo kuleeya la soo gooyi mid kiimihiisa jabshab yahay la soo gooyi marka waxaasoo kale wey munaabadadi u soo gelaysa munaabadadi u soo gelay alaamacaasoo kale amarka qaarkood sharikaadka sharikooyinka qaar sameeya qof magaaladu soo bixi karaa kuwa lacagtiibaa ka tagaysa waxba helaayo la socoto ha socoto naam darcu qamaari marka munaadada layahay qabla an yuqalliba iska firidinba walahaa wuxuu reebay cala munaamasata isla taabashadu wa munaamasatu lamsuntooda marada taabtay ilaa lagu korinayo waxaa soo gelaysa haweenimo guddiin wax la kala karto mugduu malakalagato marada marxabo maalata haa intaa wey ho barimu kuaga bariyo mare maro dilacsan damban cawlaa aan fiicnayn tuubeeda aan ahayn mala haweena yaa soo moday aalasamayn ya bayculqarb tijaaratan can taraabin buudaay ilaa an takuuna tijaaratan can taraabin wixii waa in laiska arko oo lagu qanco xagga xagga laga fiiriyo aadlaan xadaana qutaybata xadaana cabdillah cabdالlah qaal xadaثna ayub can mxamed bn musirin can abi hurayra radi allahu canhu qaal buule waxaa la reeb can mistatayn laba heeha xirasho musawiyiin wey yibsa laba sii marka waxay waa la jeeda an yaxtabiya buuli kunu dawlaysta fi tawbin waaxid hal mara hal mara ayuu garbaha saartay saas ku qabto uma yarfacu calaa mankini garabkiisa ay kor ugu koryeelay inta garbaha saa ugu qabsay ugu xidha wey haddii waxaa kaloo ugu fasiray an yaxtamu ila kitabiaxuama isugu yaro uma yarfacu calaa mankini garabka inuu saa u saarto xarmaru qaba mara inuu halkii mara eebahu wada iyo garabka tasaa sifeeyadoo garabku saa u saartay maradiiku soo qaaday soo feeyadii garab saartay dhinaca hadda marka waa qaabantaha qofka soo istaaga ah, waxaa waa nooc aan la garan marka waa xidda waayo waxka loo matafooga waxay gudanaysa oo lamanti waxu baycatay ooma fiico laba iib alnibaasu taabashada iyo walnibaadu tuurashada in wax la taabto hadaba taabto beiga kaadhaxtaasa markaa alaabtaas dadalaba ka taabto waxaa way beiga waalamuleya xoolii maradaasi isha kurmagatinaa kuma noqon karti kuma noqon karti ha furin haddaad furto adiga dushaada wey waxaasa markaa ku noqaysa maradaas ka fiiriyo haddaad bacda ka furto hadda adiga dushaada wey alaa kaas iska furida kuu furdat ceebtaa ku jirtoo dhan ba adigu baa hadda disha saaran waayo masa iska habsado baabu baycu munaabada isla tuurashada iyo qaadaanas nahay nabi sal sl canhu inuu kadnada kure kama soo daba dhici karta inuu midkiilaa kuranoo dhici karta xaddaana ismaaciil qaal xaddaani mali can moxamed bn yaxya bn xaba can abi zima can nacli abi hurayra radi allahu canhu ana rasuul allah sal slam nahaa can mulaamasa walmunaabada iskahabashadii wax lagu kala bedaya xiddaha taabata oo fiirada iyo gudgudubba ala fiirin walmunaabada tuurashada ابو بن موسى توري اما بيع الحساب ما زال سودي بيع نهى رسول الله بيع الحساب كنا سيب شعاقس كسطو على طول يروح على طول midka ku dhacdo caliga shay qiimihiisa uu yaqaan shay qiimihiisa uu hooseeyo markaas kuma sijoodo حدثنا وحرم بنان حدثنا عياش بن وليد الرقاق قال حدثنا عبد الله بن عبد الاعلى قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري can cabaa bn yaziidin can abi saciidin ilquduri wadciga caraqaa naha nabiyu sala allah alay slam wuxuu reeba can iibsatay laba sii in marka waa xidho wa can baycatayn laba sii in wax la gato almuraamasa wailaa baycatayn taabashada iyo almunaabara toorashadaas in wax lagu kala iibsadan banaan ayadoo taraadi iyo qofkii wuxuu ku qancada iska arkay iyo aan la qiiminayn aan la fiirinayn baabumahi waxaa laska reebay in baayaca qofkii baayacaha ee alaabta wafaysta baayaca waa soo gaari soo maa baayac iyo iyo mushtari iska ogaad shiraa iyo bara laba marka qaarkood hal laga soo cabiraayo midmidka lagu yiraa baraakaysa aye aisha xasan ingiriisi maxaa lagu dhahaa bay nuha iyo sel sela bay sel sooma sel waa sumadka xalay bay bay waa beyci sela waa shiriin sela shera shera sheraha wey qofko soo ها ها زمر مش زمر اه اوكي ايه زمر البائع والمشتري ninka alaabada haya waxaa la dhahaa baaye ninka lacagta hayana waxaa la dhahaa wax kale lacag hata waxay noqon kartaa adigu wax soo garanaya kasoo gatar waxaa la dhihi mushtari annahyu baayici allaa yuxafila libila geel iyaguna soo maarata soo baaxiye ah, geel iyaguna soo baaxiye ma dhamaan walbaqara looda walqanama ariga fa kulla muxakala neef alla neefka la baaxiyo dhan la soo beri dameerahata la soo beraya xataa lataan in la soo baaxiyo waxaa soo beri karta alama addoontii in eh, la soo baaxiyo caaqada in leedahay meela karsan karta ilmooyinka dadka kalena laga karaysan karo oo in korin karto loo tuso walmusaraatu musaraat waxaa la yidhaahdaa allatii waa neefkaas hurriya la xabisay lamanu canayn oo uqina fiihi lagu aruuriye meesha oo wadumaa lagu kulbiye waa iskumidu falam yuxmam aan la sir ayaama maalmo ayaa musaraad jira muxafada iyo musaraad neefka la baaxiyo wey suuqaa lagu soo wada bariyo kale marka caawa markuu soo baray neefka loo tag baa la lisaa habeenkii iyo maalintaa lisaa subaxda marka labadii xalbo xalbateen labada lismo ayaa candadii lagu aruurin markaas asagoo caanihii ay ku soo aroortay oo caano badan ay ku jirta caanadiisa ka suuqiya goobtana kela qofku arka waaqaya meelkeed wax ku taagan iyo xiidiisa taagan iyo imaarka dhiigiisa kacsan iyo intuu leeyahay candadiisa buuxo marka haddii walaysana oo xalada malaga buuxinaan dhilna malaga buuxinaan dhilba laga buuxin maalinta horaysa lama garan karo maalinta labaad iyo maalin saddexaad bay wax kala caddaan saa darteed ba nabiga alay salaam wuxuu siiyey qofka mushtariga ah alkhiyaara alaaa ayaam saddex bay saddex bay maxaa loo siiyey rumaanta u horaysa ma been karti anaa macaan misle baaxiya mise sidana ilahay u aruuray maalin kale labaadna shaki baa ku beni kara oo meelku waxma cunin miyaa madaaqibaa ka xumaanay meelka calama geeni miyaa waxbaas weydiin kartaa maalin saddexaad dadki baa ku kala cadaan intaas marku waad ka soo si socon karta waxaa la dhahaa bimusharaat nirki la baaxiye wey wa aslu atasriya tasriyada asalkeeda waxay ahayd xabsulmaa biyo la xabisay aslu luqa waxaa tasriya la yihahda biyo meel lagu xamido la yihahda yuqaalu yii waxaa la yidhahda sabaytulmaa sabaytulmaa diiban xabisay xabaysta markaad xabisto qaala xadaanaa ibnu bukayr qaala xadaana layd can jacfar bni rabiica an yacwas cabdiraxmaan bn hurmus can abi qaala abu hurayra wuxuu yidhi radia allahu canhu can nabi sal slam laa tusarruu adaaxiyiin adigunajere iyo wargarama ariga labana waa mid faman ibtaaca qofkii soo iibsada bacdu markaa uu adaaxiyey kadib buu qof soo gatay neefuu ahaabo carruurta iyo cidda iyo ku umaal ama u liso ayuu soo iibsaday fainahu asagu qofka wax soo gatay bikayri nadarayni laba aragti midka ukiyaa okobalasaasayaqa laba shay u qeyr badan bikayri nadarayn laba shay iyo laba arrin midka u qeyr badan ayuu qaadan waa baabase bacda an yaxtalimaa markuu isay ee u ogaaday kadib waa maxaa labada shay in inshaa hadduu doono amsaka waa haysan war inta yadan iska haysana suu rabaa dul waaya saddex mitar iyo ka waa laba mitar kusoo fadhiisato labada letbaa iska qara hadduu yihahdo waa iska qara wain shaa hadduu doono raggaa waa celin karaa wasaacni tam wasaacati tamrin suus timirana u raacay neef timiroo u wado iyo suus timira asagoo warkiina bar timira ku dabooda ayuu gutuu ducinaya lacagtayda kaan gure sacay waa kan caaniha wey timirta waya qaadi wey saasaa lagu xukumay xilmigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka halkaa waxaa laga fahmayaa beyci inuu asaxay beyci inuu asaxay laga fahmay laakiin khiyaar waxaa la siiya qofka wax soo garsa hadduu celinaayo abudenas u kale lakin beecaas lama dhihin beeca waa baatil lama dhihin ee waxaa la yidhi qofka asagaa beecaas dambi buu galay qofki sax waa dambaabay laakiin beec waa saxay ah, saxal baycu lama bala shardo kaa wey insha amsaka wa insha radda wa saacata mur quduudkana waxaa laga sheegay calabi saalix iyo mujaahid iyo waliid bin qudah wa musa bin yasaar intaba can ibni hurayra radi allahu canhu can inabiy sala allah alay wasalam saaca qamri suustiyaa kuwaasay ku raaceen waqaala bacdu baakoda waxay yidhahdeen cala miskiiniin saaca min dacaab suus raashina dacaan bay dheheen walabilkiyaari alaan saddex barba khiyaar buu leeyahay waqaala bacdu baakoda waxay cala muslimiina ka wariyeen saaca min tamin saac timida walam yadkur muna sheegin alaan saddexdeed muna sheegin bukhaari raximahullah waa tarjiixina culama tamru aka meeshan riwaayada dhacaan leh waxay celinaysaa saac dhacaan suus cunta iyo mehe cuntoon mehe suus timida riwaayada timirta sheegtay baa adkar ka badan min riwaayati bidhacaad cuntada midda sheegtay dhacaanka marka riwaaya cunto idin leeha waa timir wax la rida waxa la bixina timir baa la celin halkaa marka jumhuur ahlilcilmi sidaasay ku tageen xanafiyada masaaisha ay diideen bay ka midta masalada ayada xadiidku waa fi saxiix albukhaari wa muslim waa saxiix qaabida can rasuulilah sala allahu alay wasalam laakiin way diideen cilal bay keeneen culimada ay ku tilmaameen cilal aan waahid ah waa cilal caliila cilmooyin jiran oo waxba ku jiri wayaan bahen culamadu raxmatullah calayh leanna waxaa kamid a ah cilmooyinkooda qaar hadee ah aan wax weynba kusii jirin baa kamid ah, oo xataa abu hurayra radi allahu canhu ayay yidhahdeen xadiidka abu hurayra warinaye faqiihna maahan bay dheen qaba qaar waxay yidhahdeen xabarwaaxaad qaar waxay dhahen masalada masalada ka umiidalo masaaisha nooca oo kale ee dhici karta intaasoo jeeg in ay axaad noqota ma waa in mashuur noqota ayay yidhahdeen wa waxay yidhaahdeen waxaa la ogyahay xadiidka wuxuu khilaafay usuusha usuusha waxay ka wadaan akhriisada qiyaas mushamahay asalku waxaa weeyaan qaacidadu ashyaada mutlafaadkaa ee la rabo in la magdhago ama waa shay mufriga ama waa shay eer mufriga shay la magdhagayso wixii aad qaadayna lagaa mugdhagaayay asagoo kale la heli karaa asagoo kale waa teeg mufriga la yihahda maaha asagoo kale laga helaya hadday tahay qiimo waa la buuxiya qiimo lacag buu noqdaa dahabna fi mudil cagaan kale ka farcamay ayuu noqdaa meeshan caana yahay ninkan caana nistay sicid u nisay bu raba inu iska celi sicidu nisay ayuu iska celi inu raba inu iska celi caanihiisii waa shay mithli oo caano ayadoo kale wadeeri kara ayadoo kale hadday mithli waa dabamadhigtiraha caano wadeeri kara asaga hal adalmadin caanihana adalmadhin hala qiimeeya hadday noqotana waa suuragalo dee waa la garanaya mitrkii laba mitir caanaha meesha waxay joogaan waa la garan in lacag u qiimeeyay ahayd marka mitligiina laa bixinin qiimihiina laa bixin jidka marka arrimahaas ay ku doodeen oo waxyaalaha ay ay guriyeen ayay ka mid tahay awal waxay sal slam qiyaas musugiisuba meel daliil naqliga u yaallo min alkitaabi wasunna qiyaas meesha xumaya qiyaas meesha waxaa la qiyaasna maxaa lagu magacaabaa sheekh faasid faasid bilictibaar qiyaas ah, fi muqaabil masi saxiix taas biixtimaam qiyaas meel mas yaallo adiga caqligaaga ma aadi kartid iyo qiyaaski usuul iyo waxyaala kale ayb isagaana asal ah asal buu khilaafayda isagaaba asal ah midda labaad caanaha waxaa loo celiyin caanihii meelka caaladiisa ku gudaya marka banaanka yaalla dabeesha ku dhacday xanrafay ee dirbada ay wax iska bedeleen jawdadiisi iyo kuwalatigiisi isku maaha iyadoo kale midku ma baho ninkan markiisa candadiisa calaha ku jiray ogu jiray iyo caanaha meesha taagankaa iskuulma maaha laba neefka asaga ee ninkaasi u lahaa caanahan u lahaa marka labada mushtariga soo galata gacanteeda ay soo gashay caanaha ku soo dhacay candadi candadi caanaha kusoo dhacay caanahan marka waa caanaha ay waleedihiin iyo caana la socdaa mar walbe mar marka adiga gacanteeda ku jireen ba caana kusoo dhaceen mushtarigaa leedafkayaa laheen ninka horebaa neefkiisa alkasi markuu ahaa caanu caanuhuna waa isleeyah saa darteed caano kuwa kuwa waa kulli lama madii kara kuwa waa kulli lama madii kara lama mid laguma noqon karaan waxaa kale kaga jaaray culummadu waxaa jirta ashyaa mutniyaada ah ashyaa mutniyaada oo ah. asagoo kale la bixin qiimihiisana ah, la bixin baa jirta qiimihiisana la bixin qof baa la dili diyadiisa martiisa waa geel baa diyadiisa martiisa waa geel geela maasay mitl misaab intoo kala isagoo qiimihiisoo kale qiimihiisoo kaleba maaha oo ma gaari karo isagoo kaleba maaha marka qaacidadu inuu munqarin wey waaba la duqeeyey waa la duray qaacidoo qaateen asalkiinii laftirkiisa inuu madcuuna la dacniyey taas yihahda midda labaad masaladan waa masalo u noqon karto haddaw dood inay dadka dhex gasho doodaha sideeda waxu baanta in la xasmiyo la go-aamiyo haddii la yidhaahdo caanahan intaasoo dood baa gashay laakiin timitaa wakti walbaba laba laba kiilo ee ruba laba kiilo ee bar waxaa la ogaan karo oo la garan karo oo la isbedela inuu leeyahay xilli kastaba si dooda xasman lkhilaaf dooda sidii loo soo ayaa lagu talagalay ama abu hurayra radia allahu canhu kolkii yidhaahda faqiih ma aha lam yabur ilaa nafsa isaga naftiisa buu dhibay alimaam ibnu qayim aljawsiya raximah llahu kitaabihi iclaam lmuwaqiciin can rabbi alcaalamiin soo eerinaya saxaabada fuqaha saxaab uu ka hadlaya kaasuu maraatibi qaybinaya abu hurayra kate kusoo galaya fuqahada asxaab alfatwa buu ahaa dadka fatwadu ahaa masaaisha niqaasha ee fikriga ka soo saarta masaaisha adilada sharciga istinbaadka asxaab istinbaadka kamid ah abu hurayra radi allahu canhu ardaa aa akhiru saxaaba xadiida saxaabada nabiga marka u xadiid badan buu ahaa fikrigeeda iyo fahamkeeda oo carabiyun saliimkii isagoo ah saxaabada carabta see u saxaabada nabiga wax ku taagay sala allahu alayh wasalam see udikataa faqiih maaha marka calaa kulli xaal masaladaasi waxaa weeyaan culamaas waa la radiyey aad baa laga fogeeyey munaafka la yidhaahdo raxmatullahi caleyh madabuna qaala xadaana musadad qala xadaana muctamir qaala samictu abi yaquul xadaana abu cumaan abu cumaan ibn cabd cabdilqaam bn munwi an cabdillahi bn mascuudi radi allahu canhu qaal man ishtaraa shaata ninkii neefale soo gato muxafalata la baaxiyey faraddaa iska celiyan ku raalli noqonin bal ruddaa celiyo macaha maceeda saacan suus min tamrin kibira wanaha nabiyu sal l slam wuxuu kaloo nabigu reebay an turadal buyuuc beeca in laga hortago alaabta soo suuqa in suuqa soo laga hortago leedaa dababaab binood oo keeni doona xadana cabdulahi bn msr qaal abarna ma abdisma anahu an abu hurayra radi allahu canhu ana rasuula lah sal slam qaal laa talcu minkumaa safaraydaa kala tegey suga suuqa ha imaaday suuqaas waa loola sugaya waa loola dareeraya alaabtas imaanaysa alaabta imaanaysay inay koox iyadana ay kandaraas u qaanato oo tirada ama u qaanahayn oo soo gelin kara magaalada ma jirto maadro dacu nnaas yarsuq llahu bacdahu bacda binabi alayh isalaatu wasalaam dadka daaya ilahay markuu dadka kale ku arsuqay waxaa raba suuqa wixii la soo dhigo kuwa dhabankiisa ka jirto labada heshiisa wax kala doonato ayaa la rabaa haka wartagina walaa yad bacdukum bakiiman gabi calaa bayci bacdi markan u gatay walaalkaa beerku gatay ama raashinku gatay asagoo abihiina ka cesho intaad majiska fadhiyaan ee suuqaad faruusurtay cesho gartaaye tukankii camal ku hayaay abiih walaa tabaajashu dalisiina waxaadan gadan karin maaragta ah, ku ziyaadinin walaa yad xaadirun qof reer magaala libaadi reebaadiga u gadi reebaadi waxay u yimin iska daa suuqa suuqaala tagdo wixii laga beeri kala laga helo asagana dantiisa gubto walaa tusabu hanama arigaha baaxnimada waman itaacahaa ninkii soo gata xoolaya baaxiyey fala bixilina marayni laba madhabee laba aragti midka u khayrbalaasanaya qaamuu qaadan bacdaa yaxuu aha markuu mise kadib laismaa u garane in radiya abusaa ku ralli noqdo amsakaa waa iska haysta beeci waa saxay wain saxibahaa hadduu saxabaadoo noqo oo yidhaahdo amsayka ugu qabsata sidan daddaa waa celin karaa wasaxa suusna waa celinaya bitamri tiwil caalihi maskadarteg qaala almusanifu raximah llah baabun inshaa hadduu rabo dada lmusharaat neefka wasoo bixiyey waa celin kara masiiniisa kuxaanta laaqaaqe wuxuu inshaari rabaa in ma ilaasaxay wa fii xalbatiha nismadii uu nistay iyo caalihiina saacun suusa mutarif minuu raacinayo xaddaana moxamed bn camr xaddaana makiy ibn ibraahim akhbarana ibnu julayd cabdilmalik ibn cabdilcasiis akhbaranii ziyaad ziyaad ibnu sacd alquraysani qaal xaddadana ana taabita taabit ibnu ciyaad ثابت بن عياد مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي من اشترى غنما منك على شيء يبسل مسرات مجاهية فاحترمها مالا مستا في رضيها بقرة بن وامسكها وهيسرها وإن سقيتها بقحمها معها حرارنا وفي حربتها بسبب المسي في المشروع الشمس راعنا يا متبت بالخدايا لكن وسائل منه بعض بيع العبد الزاني أدانك الزاني يا yani addoomaa jiray mar allaa marka addoomaha ama uso addoon marka uu jiro ama muslimiinta ay kuwada xoog weyihiin marka addoon la waayana muslimiinta wax kuwada tusaysa ah, muslimiinta laga adkaaday ayaga koob laga qaadayo ayag waxdii ka xisaaran yahay bay tus addoon meesha ku aragtay waxa markaa xusuusan shareecada iyo addoomaha iyo ka hadlaya axkaamtooda iyo cizat muslimiin ay muslimiintu cizada sharafta ay lahaayeen ee gaaladii intay islaamka qaadan waayeen bal ay muslimiinta inay baabi'iyaan damcay dacwadii inay faaftana hor istaagay ee maaratay diiday inay dacwada si xor u socoto miyaa inay xorriyad ka qaato ayagaa waxay diideen dacwada inay xorriyad yeelato ay meela badbaado hadday diideen altazamu jinsi lcabdi ayagaa xorriyada ka qaato adig kaaliqaa abuuraya maalinta ayaga addoomaha u aayeen ayaa xorriyadoodii ka qaaday gacantooda dka loo geliy marka marka waa calaama min calaamaati nasr muslimiin bay kamid tahay baair cabdizani haddaba addoon zani addoonkii baa zaal noqon ciddii waa reerkii waa jooga abaal ugu aktirinaya oo mawla u ah sed yeeli ismaaka waa iibinaysa harjaraysa maxaa yeele fasaadkiisa dhibaatadiisa kale ka badan beeca maasi ahadee waa saxaya idaa dakarta hadaad sheegto marka suuqa beenaysa oo jeedi adoonku waa zaali maraqaadki waxyaala suu aqaanaa meelahaas gargaraa laga dayaayoon haddii sida raalli ku noqon qof baa raalli ku noqon karo oo dhanka homaraya gudanayna beeraha ku furanaynaay kee meelaa maanta jooga baan geysanaynaay qof adhici kara addoon adhici karana annaga aba qancinayna ku adhici kara aba nin kale sayidka anaa qancini imateelba umaqasaari inbaan guudi waa adhici kara marka laakin waa sheekaan rabaa leanna xadiidku waa soo marray nabiga calayh isalaatu wasalaam uu yidhi fain sabaqaa wabayana buudika barakatbaiima wain katamaa wakadaba xuqat barakatu bayciina wa nabi alay salatu wasalam marka inaa cadaysa wey saba qayn karta neef camba aan lahayn ama maahe naasihiisa gudbaan yahay ama indhihiisa midda baqin yahay banaanta horana madin uga qabo inuu markii uqoraysa ma waa ina sheegto tira sacan maasa dambuleeya ina tira waqaala shariix wuxuu yiri in shaa radda oo celinaya min azina min ajli zina qofka haddii loo qariyo oo haddii loo qariyo inu raalli ku noqonin waxay kamid tahay waxaa la yidhahda khiyaamuxayb shay ceeb leh oo qofkii lahaana uu ku ogaa markii lagu keenay oo gabatay ma wareegtay way celin kartaa aniga waxaan aagta maqanay waana ku oday iga cesho xoolaa inaysii xadaana cabdاlahi bn yusf atarisi qaala xadaana layt bnu sacdi qaala xadaani saciid bn maqduriy can abihi can abi hurayrata radi allahu canhu anahu samicahu yaquul qaala nabiyu sal اllahu alayh wali wasalam wuxuu nabigu yidhi idaa zanat ilamatu adoonta haday zinaysato fatabayana zinaha zinada inay cadaato tuumihim lama ogo siceedaba zinadu waxaa weeyaan waa acraada ummadda qofka carbigiisa iyo sharaftiisa baa wax u weyn oo gaari kara waa zinadu saa darteed cirbiga qofka waxay kamid tahay shantii sheeg ee in ay nolol isku diinta ay caddaysay cidna ka mida tuhmo marka lama ogolo laannahu muqadimaadka zinada zina ma aha waxaan zinadu xagga laheyd ma aha leannahu lakianga dambi ahaan waa nooc zinada kamida way tahay laakiin zinadii xuduudda laheyd ay kala tumaysa ma marka guribay isla garan iyo meel bay iyo dharbay qabtaan iyo telefoon bay iyo waxyaalahaasi waa zaaniyada ma waa anshaxnimo iyo waaqlaxumo iyo tacsiim iyo edbin iyo waxyaala kale lagu maaran marka saa darteed nabigu wuxuu leeyahay fatabayana zinaaha zinaheeda hadday caddaato falcuduudaha ha darji addoonka sumise cuduuda laga tugsayidkaa iskaag maxkamad iyo qabo iyo dawlad jaba kuma laha isaga edbisan falcuduudaha ha jeedno sayidkiiba loo jeeda walaa yufaridu calaa anna cay inuu caayo oo kaldaxeeyo oo bannaanada geeyo ma ahe edbi sharciga wuxuu xadeeyo uu ku istaag hadhaafi marka xuduudda la goor leeyahay xuduudda intay tahay unbaa lagu istaagi in wax lagu dardaro lama ogolo ninkiibuu naxayanay nin saxaabada kamida uu wax ka sheegay waa ka guda rasulka ala slam mayab haddii yii kii khamrada cadayna u yiri nabiga alayh salaatu wasalam laa tucinu calaa shaydaan shaydaan ha u kaalmaynina shaydaanka fadeexad iyo xumaan iyo lasii rabay idinkana dabacaydaa shaydaanku busii raacaya umadee waa guurgelaya kama inzala bizinasta mar labaad fala guurtaa hajeebo walaa yutabidnu taqbiixin qabaxikila iyo xumaanta iyo faaxida ugu sheegay kama inzala tafaariinka qadayda caasagal ma saddexaad bizinasta hasbaafiyo walow bixablin min shacab aragtin laga sameeyey ahaayeen waxaa kaa ugu liita kamid aragtiba laga sameeyey shacab laga sameeyey hataa hadduu yahay wuxuun ha isdhaafiyo ha isdhaafiyo sama loo jeeda waxaa laga guryaha iyo reeraha waxyaalahaas waa inay joogaan wadan wadan ku wanaagsan afiican maaha laga yaabo inay kaadimadiiyo ku shaqayso qafolkuma taqaano waxaasoo dhan waa inaad saxaafiso haddabana ismaaciil زعيد بن أبي ويس قال إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس قال حدثني مالك بن أنس التيمي ويال عن هشام الزهري عبد الله بن محمد بن عبد محمد بن هشام الزهري محمد ويال عن عبيد الله عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل وحل ويديه عن أبة أبنت إذا زالت تنزل استورمت شن نكاحا هذا كله إلى مدني نفوق نكاسة وحاول معناها سلام نفوق أبنت أبنت أبنت أبنت أبنت ama nikaaxatamina riban xukunkeeda iska bedel xukunkeeda iska bedelo ninka xorkaa wey midka laleeyahay hadduu reer soo marayna waa rajmiga hadduu reer soo marayna waa boqol jeereed waa midka xorka ama addoonta iyo addoonku nisfu maa cala muxsinaati min alcadabi marka nisba lagu dhufan nisfina waa garaac waana dilka iyo dhagaxa nisma maaha marka marku wadama ayagu waa hamsuun kontan jeerama lagu faray qaala inzalaka bimidala birajuli duwa jeelo uma inzalaka insilasa bajuli duwa jeelo waa laga maarmaan iyo khiyaamadu shareecadana ma ogolo in wax la khiyaamo khiyaamadu waxaad cerkobta ina qofka u qariso ka aamusa baabu shiraai walbayci maca nisa wuxuu ku saabsan yahay shiraa soo iibsashada walbayci kadasho maca nisa haweenka wax laga soo gato wax laga gato haweenku sida ragoo kale wax gaban kara beeca iyo shiraa iyo tijaarada iyo muraas waa u xalaal u banaanta qawaacidda shareecadeeda waa majid guud iyo aadaabta ilaalinayaan oo sideeda laga reebadeeda dhowraan waxyaala maarata xuduudda xaggeeda xuduuddeeda gudbeed oo waysamada waa inay dhowraan ilaaliyeen safar oo maxram la-aan waxyaala noocaas laakiin inay wax galato oo suuqeeda iyo magaaladeeda inay ka galato wax diiday ma laha keliya waxaa rabaa alaabta saarkeeda ilaaliya حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا سعود بن ابي حمزه عن الزهري قال عمر بن زبير وإن قال عائشه رضي الله عنها حيث دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يسوع قال فذكرت له yani qisada kuwaa ka noqon isminka xadiidka madow waana soo marray in badan ay soo noqon insha allah xadiidka madow wuxuu kamid yahay bukhaari xadiis aad u fiican ayuu kamid yahay xadiidka madow maxaa yeelay axkaam badan baa laga qaata sunno fara badan baa laga qaata xadiidka madow marka dakala calaya rasuulullah gabadha bariidaha u timid addoomay ahayd cid baa addoommadeed reer ansaareena sagaal muqiyadood haddaad keento xor baa taali kitaaba la yihahda in calimtu fakaatimuu in calimtu diin khayr mukaataba la yihahda sagaalkan ragcadood sanadkeeda bahal qeyb baa keeni qeyb waa arbacuuna dirham afartan dirhami marka sanad u baa afartan dirham ee keena sagaal sano kadib xor baa noqon baa layihi caaisha utumi waxay tiri sagaal sano ma sugi karo xornimadu maaha ikaamee shareecadayda waxay ku doorisay in badan in addoonnimada iyo maarata qofka laga saaro oo la xoreeyo marka ka horaba khalad ay la imaaneen bay kusoo galeen laakiin shareecadu marwalba waxay ku doorinaysaa in dadka la xoreeyo oo addoonnimada laga saaro oo eryaarka axkaam fara badan ya waxaa lagu qoray lagu xeray cid ka mida meena kafaara kafaaratu lqasm qofka wax dila kafaara waxaa weeyaan waxaa laga rabaa inuu adoon qoray qadiyatu musallaqatu ilaa ahli taxriir raqaba ninka dhaarka xata taxriir raqaba ninka dhaarkiisa bihaara taxriir raqaba soomaali ninka haweenkiisa maalrumadoon ku dhaca fataxriir raqaba adoon raba inuu xoreeyo waxaas dhan waxaa loola jeedaa in dadku ay addoomo ilaahay kasa noqdaan oo nina ayna addoonu noqonin ninkii haddii asaga soo galana isaga qaladka iska lahaa oo ilahay isku taagay subxaana watacala oo diinkiisa taasaa xorriyada looga qaaday dadku isliimada looga xoranay siba marka nabiga calayh isalaatu wasalaam gabadhan ayaa utimi waxay tiri ina xoreeyaan raba caaisha marka radi allahu canha waxay tiri waan ku xoreyn waan ku gali waan ku soo gal sagaalkii waqtiyadood oo kaasha hadda bixinaya laba sagaal sano sugmaysa haddaa lagu xoreynay ilaa kaa shardi aa ogolaada shardigaa kaacidadu sharcigeedu waa fursan tahay waa inaan anigu walahaadi aan yeesho qofka qof xoreeyo kii xoreeya welihiisa yeelan oo ay qaraabo noqon oo isdhaxlayaan oo riximay noqon oo iskaalmaysan ay walaahu nicmatuka nicmatu nasr arrintii bay diideen qoladu waxay dhahe lacagta caashana hama siiso hafdada mulaha adii qaraabamnaa nagaa yeelan markaasaa faqaala rasuulu lah sal sl waay fadakartu lahu nabigaan u sheegay faqaala rasul la sal sl wuxuu yidhi ishtari dabada soo iibi nimankaa dhegta ha dhigin soo de waxtaqii xore fa ina man walaa waluu liman actaqa qofka wax xoreeyoy baa walaha iskale waa xoreeyey caaisha waa xoreys ayaga xoolay qaateen imanataga uma kaana nabiyu sal slam min alcashii galaadkiibuu nabigu masaajid ka istaagay sidii caadadiisa aheed wax muu kaloo magaala ka soo kordha haddii nabigu cala salam uu maqlo masaajid ka sheegi jiray meeshaas ku imaanaya faafina cala allah ilahi amaana bilahi walaali amaanta ilahi mudnaa ayuu ku amaanay uma qaala wuxuu yidhi maabaal naas dadka xaalkooda muxuu yihi riwaaya kale maabaal rijaal dadka ragka xaalkooda muxuu yahay waa intuu masaajid kusoo dariishanaya albayc ashira wabaycu maca nisa in haweenka iyo ragga ay wax kala dhandanan karaan xadiidkaa riwaayada soo arortay ee maabalu rijaalu rag gabadha wax ka daran caaisha isayeen rag bay ahayd marka beyci waa la ogolaaya laakiin far bay daleen halkii laga saxaya nabiga alay slam wuxuu yidhi baalu naas dad waxay rabaan shuruudaha shaqaysanaya shuruudasu laysa fi kitaabillahi diintiilah ku jir kitaabillahi waa mafhuum caam qur-aanka iyo sunnada soo galaaya ministara qofkii shardista shardiga shardilaysa fi kitaab illah aan kitaabka ilah laduunka lasoo dejiya aan ku jirin shardiga isagaa faho baadin badu weli sharada miata shardi boqol shardida la imad karat cadad shuruud shuruudda faraha badan qofka ula imaanayo haddayna baadin tahay waxa u tarmayso shuruudda way badan tahay badida waxay ku tarmayso kolaadu shaygu asal ahaanba uu xaaraam yahay tiro fara badan xuma tarmayso qul laa yastawi alkhabiiru wa qayiru walow acjabaka karat alkhabiir lain sharada mata shard sharda noocina shardigiisa waa xaqu yurad in la waafiyo waa ufaku xoogii awood leh oo maarka uu kalsan yahay shardiga ilaahi muxuu yahay wainama alwalaa liman acta wainama alwalaa liman actama marka nimanka laga halka hore waa la diiday laakiin bee waa saxay sabab bee waa saxay mararka qaar shuruudda qaarkood baabu shuruud baa la imaan insha allah shuruudda qaar waxaa weeyaan shardigii baa baabil noqona wa tuuli beeciisa waa saxaya beeci waa saxaya oo san bina hurayd gabadha leeda ishaar waa wato laakiin beeci ansax waa gabadhuna sanad xaddaanaa xasaan bin abi cabaad xasaan bin xasaan bin xasaan waa la dhaaf qala xaddaana hamaan bin xaarisin qala xaddana samictu naafica bixabdi can cabdillahi bin cumar radi allahu canhuma ana caaisha radi allahu canha saabada bariira gabadha bariira ee barbarbarisay cidbin heed bay kala hadlaysa leedaaa laga gala raba fakaraja ila salaat nabiga calayh salam salaad buu u baxay wuxuu adinta aan go-aan laga gaarin falamaa jaa markuu soo noqday qaala ku tiri inahum ayagu nimankii abaa way diideen waa gabadha inay galaan ilaa yashtaguunaa inay gabadha waladeeda ay shaqaystaan mooyeen oo gabadhaan mudan dad annagayna nala joogaysaa faqaala nabigu sal l slam baa wuxuu yidhi inama alwalaayu keliya walaah waxaa iska leeya walaalnimada iyo qaraabanimada xoraynta ku timid niman dad baa iska raactaka oo xoreeyey iyagana waxmayna xornaamaa xoreeyey qultu linnaafi baan ku yidhi xorran kaana zawjaha oo cabdan ninka la yidhaaho hamaan wuxuu leeyahay waxaan maanta ku yimi bariyo addoonka ninkii qabay iyo ninkaa qabee isagu muxor bu aha mise addoon buu ahaa faqaala naafic wuxuu yimi maa yidrii maxaa eegeysa waba kama eegi waba kama eegi laakin waxaa soo aroortay inuu ahaa cabdan aswad cabdan wasmahu mubiid addoon oo mubiid buu leey u ahaa oo xataa nabiga calayh salaam gabadhaasi axkaamta laga qaatay ay kamid tahay haddii addoonka la qariyo ninkeeda inuu addoomnimada ku haro intuuna taabanin intii la xereeyey kadib uuna taaban u galmoonin waxay xaq u leedahay inay naftiisa ay ka fasaxato oo tirahdo maya banaanka igama xaq ay u leedahay intan ismakarin dadwaka loo sheegay xunushada haweeneeda laga qarinayo oo loo sheegay ayuu ninkina ka hari waayey mudiinka markaasuu nabigu u shafeecay igu waa midawada joogteen ma iskala joogtay ku anahaati nabiga ah, ma amar baa mise waa shafeecada erbagoy ay dambiga tahay marka waxay tiri naftaydan doortay ninkaas u noqon mahay taasay tiri leanna shafeecada marwalba laazima in la aqbalo qofka uu shafeeca kugu imaado in laga aqbalo in laga aqbalo oo dhici karta mararka qaar qofka wax culus wax ku culus baad waad dhihi kartaa inuu maad ku tanaasuji iyo kama tanaasuli karo waxba kuma aha asaga kuma aha walidaalika nabiga alayh isalaatu wasalaam ma canaanin waana rasuulallah shafaacaday gudan tahay markii rasuulka alayh salaam shafaacadaa meela tahay buuri adaa laakiin xor xora khiyaar baa meelahay xukunkaasna ilahay baa ku siiyey marka xajka naftayda aniga doortay ninkaas addoonkaa ku hari maayo in badan baa addoonnimo ku ormiyowaayo ku dhawaan maayo intan baa wuxuu ku saabsan yahay annabi muxaadiru ibaadi ninkan dagaal ugeeda dee wax ku dari kara gabadha adib ujiba la-aan samaad bukhaari raximah allahu tacala gabadha udubgu waa uu ku dayriyey qaar waxay leeyihin ujubu ujiba la-aan diidan dadka xoolaha keenaya ama baadiha ka keena ama beriha ka keena ama magaalada xoolaha la sugaya iyo alaabada la sugayo isku daa ninka alaabta wata iyo ninka lacagta wata adiga dhexkule ma imaatay ha bukhaarka alaabta ku bur maanta waxbaa suuqa waxbaa si joog muddo aan la haynaaya anaa soo gargeri waxaaa tiraada lama rabo oo dadka kale xamiirto taasaa laodare laakin oo aad samsaara aad ka noqoto dilaalka noqoto o tiraado aqoon ku saaran aad tiraado ninka meedkiisa intuu meel abarka loo sheeg uda kaska tegaya laakiin adiga maad kagax gasho mudda oona mermeerin oo taagnaan oo asagana ubaao inuu maaratay ku rafaado yaa dhici karta marka musanifka raximahullah wasaga uu qabaa haddaadan ujro ku qaadanaynin iibinta aad qofka alaabtiisa la badgabayso naseexadun ay kaa tahay iyo tacaawun cala dirbi watawilaal inaad u kaalmeynayso waxba dhibaataa malaha waxba dhibaataa ma laha laakiin hadday samsarakaa ama xanimaad xoolaa dadka ka xaniminaysa ay kaa tahay taa ayadaa wixii dadka dhibaato ku noqonayo ayaan la ogayn wahal muciinuhu ayuu raacin ma u kaalmeynayo sax ah, u naseexay a tani marka xoojinaya musanifka hadduu noqoto musanifka kaalmeyn waa elinaysaa waxbaa kala qorqoraysaa lacagta waad xisaabaysaa ama waa u naseexaysa waxaa tidhi isaa kuweydiiye naseexada lagu kuweydiiyey wuxuu rasuula ka waran maanta walaa suuq maanta waa xun yahay maxaa lagu naseexeen waxaad ku naseexeen maanta suuqa xolaha gelin isaa kuweydiiyey marta isaa kuweydiiye adin laakiin waxba kuweydi maaha beecu marra waa xumaysaa marra waa qaaliyo wadakala saasa ku weeyiyey dhammaan kama hadduuse ku soo doonto waa kas wa qaala nabi sal slam wuxuu yidhi idastansaxa axadukum axadkiina hadduu naseexo ka dalbo akhaahu walaalkii falyansax lahu naseexo waxba qarimaysa kaale waxba qarimaysa hadduu ku yidhaahdo ka waran waa ku naseexeen waxaad kala sheegi wararkaasa biya cabaa cabaa asaga waa ruxseeyey muxuu ruxseeyey an yabiixa xaadiru widaadi an yabiixa xaadiru widaadi ayuu asaga ogolaaday guud ahaanba saa darteed waa lagu radiyey xadiiska nabiga alay salam waahirka waa cadda baana diidan marka warkaasi cabba raximah llah ijtihaad waa ijtihaad xadaana cali bn cabdillah badiin qala xadaana sufyaan ibn cuyayna can ismaaciil ibn bixaarif weeyaan can qays qays bn abi xaazim qays ibn abi xaazim wey qaal samictu jariiran maa maqla jariir bn cabdillahi bajri jariir ibn cabdillaahi albajali sanadkii sagaalaad buu soo islaamay saxaabi qiimo badan buu ahaa radia allahu canhu ardaa silsiladkiina waxay ka qayb qaatay sanadkii bilkharaasana wiilka nimankii yeelay oo kacbal yamaanida ay ku magacaabeen waa kii soo baabiiyey tukanmuud oo reer axmasa qaatay wuu soo baabiiyey nabigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam jariir iyo reer axmasba shan jeer buu duceeyey rasuulka alayh salaam saxaabiga radia allahu canhu yaquulu wuxuu leeyahy baayactu rasuul allah waxaa kamida ah kuwa heshiy markaan soo islaamay waan baycadii heshiisii ballan kula galay calaa shahaadati an laa ilaha illa allah ana maxamadu rasuullah kalimatu tawxiid wa iqaami salaatii salaadeeda oo oogo itaai zakaa sakada inaan bixiyo wa sabci inaan maqlo madaxda wadaa aan adeeco wafawiyatul umuurka inaan maqloon adeeco oon khilaafin wixii aan macsiyadi xumaan ahayn walnusxi inaan naseexeeyo likulli muslim wakaa intaas u fariiso walnusxi likulli muslim qof kasta oo muslima inaan naseexeeyo walow naseexadaasi aniga maada dhaqaala xaggayga habaan ku yaayo laakiin daegarabasa isada mushurkeed faraskii siyaasada u ahaa jari bn nin baa faraska kusoo beeraaya faras nin lahaa lacag buu rabay markaasu wuuda faraska eega atas markaasu wuxuu yii iramaha agta ii sheegtay faraska ka fiican markaasu wax ku dastay ah, weliba faraskaana fiican ku daso si u walayna lacag fara badan gaarsiiyey maxaa yeelay haddii diirsan bayshay wa muslim likulli muslim qof kasta muslim in loo naseexeeyo wanaagga aniga waxaa jeclaanaya aad la jeclaato haddama tacaqabid dadka aada baadiyaha ka imaanayen waxba suuqa kala soconin hadday naseexo kaa dalbaan ama ay arato isagoo hooa u joogsan waa naseexin kartaa laakiin inaad xoolihii xaniibtay ma wareegto tiraa anigaa halqabeenay oo nadbeef uxoga isagana uu meesha iska fadhiyo dadkana aad ku adkaysa ku qaariyayso xoolihii tan lama ogolo qaariyaan muxuahaas albara waxaa la yidhahda xadana الsmt بن محمد qال xadana cبdالواحد بن زayd زiyاd qال xadana mcmر بن rاشid عن cبdالله بن طاوس عن أbي طاوس عن بن cabاs رضي الله عنهma qاal qaala rasuul الlah sl sلم wuxuu yihi laa talqw rukbaana dadka safareeya suuqa kusoo socdaa ka hortagina ayagoo be suuqaba imaanin walaa yxaadiru mudaadib in reer magaalana nin xoolaa aloo keenay suuqa ninuna ku gadgado qaala faqultu ibn cabaas bule daus ibn cabaas baa waxaa ku yidhi maa qawlu laa yamiu xaadiru mudaadib maxaa laga wada uaaa bilaamed noqon maayo oo dadkii alaabtoodii dadkii wagaran lahaa iyo ninkii kubaxda u galo dadkiina ku ateeyo ku qaaliyeeyo ayaa la diidaya taasaa la diidaya waayo dadkan isku daaya ninka haddii xoolahan ninkii ahaa iyo kinkii lagala isku imaadaan way heshiinaya way heshiin adigu eereed waxaa dhegeysaa kaalmo tacaawula u samee laakiin beecooda afaragashan baabu man kariha ninkii nacay an yabiica xaadirin libaadin biadri ujuraha bay tahay oo qaar baa waxay qaydeen marka qofkan acraabiga ama xoolaha keenay ama suuqa keenay alaabta wax u gado waxaa la diidaya waxaa weeyaan haddii meesha ayaa manfaca kaa iyo ujra ada qaadanayso iyo samsanada dilalka ah oo xoolahi ad u rareebayso oo dadka u qaadayaanayso ameesh ku jirto laakiin haddaynan ahayn ninka beeca suuqa jooga wax u gadi rabto nabigaa taamaa tacaawunkii bay soo gelaysaa taasoo kala qaadeen qaarkood xaddadanaa cabdullahi bnu sabax qaal xaddadanaa abu cali bn xanif an cabdiraxmaan bin cabdillahi bn dinar qaal xadaani abi an cabdillahi bn cumar radi allahu anhu qaal nahaa rasuulu lahi sal slam wuxuu nabigu reebay an yarbic axadukum limaadi bihi qaal ibna cabaas soomaali marka bukhaari raximahullah wuxuu wadaa min baabi xamli lmutlaqi cala lmuqayadi xamli lmutlaqi cala lmuqayad an yarbic axadukum lidaadigaas iska idlaaqay wuxuu ku qayday tafsiirka ibna cabaas an yakun laa yakun yahu simsaara dilaani noqon mahayo laakiin ayna samsara aysan jirin idlaaqan xadiidka an yarbic axadukum lidaadinta waa lagu calfal maayo waad ugeli kartaa waad ugeli kartaa tagay wataa baabu wuxuu ku saabsan laa yashtari xaadiru bisamsara uu soo celiyo samsara iyo dunyaan oo u geli maayo wakariha waxaa nacay ibnusiriin maxamed ibnu siriin ibraahim anaxaci weyaan ibbaaic walmushtari baayaca iyo mushtari labadaba waa waaladi yani lacag wataa inaad hor istaagtoo tiraado ya alaa alab ku bedelayo kan lacagtoo dadka alaabtoodii iyo suuqoodii ayaad ku adkayso kan lama ogolo ka alaabta wata inaad tiraado alaabta lagu soo wareeji alaab galaye samsaa iyo dilaal labadaba min baarici in mushtari labadaba weyaan ila masalada haddaa soo bareegay alaabta dadka wala dadka xoolaha wala ayaa laga hadlaayay baarica la yidhaahdo xataa kii mushtariga lacagta wareegna kafaagashan waqaala ibraahim wuxuu yidhi inlaadha dadka xoolaha wata ama alaabta wataba ayaga waxay ubaahan yihiin inuu isku gacan baneeyo iyagii dadkii lacagta waday ee waxgaranayay oo dadka ayna caqababaynin waqaala ibraahimba wuxuu yidhi ina alcaraba carabtu taqulu waxay tiradaa bixii ifaada marayiba wahiya tacdi waxay ula jeeda asharaa u jeeda aladiga beeca la yidhaahdo ayaa mara waxaa loo isticmaalaa ninka silcada wata ayaa loo isticmaalaya badeecada marra waxaa loo isticmaala ninka lacagta wata aa loo isticmaala laakiin sida mashhuurka waxaa weeyaan baayic iyo mushtari baayica waa ninka alaabta wada mushtari waa ninka lacagta wada saas ashar iyo asala mararka qaarna waxaad arkaysaa mushta muxuu ahaa baayicii alaabada watay oo mushtari u magacaabay fii suurati yuusuf ilahi ule washaraahu washaraahu bithamanin baksin galaahina kuwii yuusuf watay gadalaayaba yaa mushtari lagu magacaabay baayic bayna ahaayeen baayic bayna ahaayeen sidoo kale kikaana waa lagu magacaabi karaa asaguna oo ninkii baayica mushtar wadii kale mushtarkina baayic xaddaثna البكي بن إبراهيم قال xadث أخبرنا بن جرير عبد الله عن الشيخ عن سعيد بن مسيب رضي الله رضي الله عنه سعيد بن مسيب بن حزم تابعي جرير من سلف التابعين kamid aha من فقهاء سنة عن التابعين أبيهisi waa صحaaبي جرير رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع وxuu mقلay أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رsuل الله صل سلم وxuu yihi laa yبتaci المرء qofka muna geli afaray laa y laa yabtaci ilmadu sooma alfa utaaguun ana ibnu taagna laa yabtac waa in laadaas ama naafi ama naahi haddii naahiyada laa yabtac adii naahiyada laa yabtac naafiyaad marka laa yabtac ama laa yabtac uma galo almaru qofka calaa bidcahu waajib biciis wuxuu waajib biciguna ka dogada walaa tanaajashu isbefaliisiina walaa yadxaadu libaadin marka daxaadu libaadinta waa soo ogaatay ibnu cabaas wuxuu ku fasiray ilaa kuwa subsaan intaasuu musanifka baabaysay xadana mxamed ibn muhana qaal xadana mucaad qaal xadana ibnu cawn can muxamed ibnu siriin qaala anas ibnu malik radi allah canhu muhiira waxaa naga reebay an yadxaadu libaadin qof cadar inuu galo qof soo galoti ah oo alaab wada daadaadooda ama maadaha ka imaado ama magaalkaa ka imaadeen qofka silcada badeecada waa laga wadaa baabu nahyi can talabi rukbaan rukbaanta waa safarayda in laga hortago waa la diiday waan yabicahu wa ana baycahu marduud buhaariaas isaga fikihiisa waa dhacay wa ana baycahu marduud bu qabaa laakiin culamada dambeela kamid waxay qabaan baycaasi marduud maaha baycaa sanaca waa khiyaar ninka isaga oo suuqa soo gaar laga hortagay xoolaha nasuuqa u wado suuqanaga kee intaasuu maraya aan aarka kaashkaada qaylala-aan ku siina hadda muusa wareeji la yiri markuu suuqa ayo maalin nabigu calayh salaatu wasalaam faman ibtaacahaa xiina jaa saaxiba suuq qofka markuu suuqa imaado u ogaado in qabni lagu sameeye khiyaamo lagu sameeyey falahu khiyaar khiyaar bure sama khiyaarka goormu imaanayaa dabeec waasa beec waa saxay marjuba ma dhihi marka waa masaa-isha culamada ay ka niqaashaan ay ka hadlaan nahyigu sidiisuba hal yaqtadu fasaad am laa nahyiga haddii wax la naahiyo taxriimu faaidalaya saxiix laakiin tamarada cimiraha ka dhalanaya wixii la naahiyey la fasaaday mise maca alimi dembi nuuciisu ibaasaxay mise madhaba tarafay rukbaanka oo kale musaraadki waa soo maray xoolihii la baaxiyey la naahiyna rasuul llahi cala musaraat wanahyu yaqtadu taxriim xaaraam le wixii la naahiyey in lagu dhaco waa xaaraan nahyiga xaaraam kutusaya xaaraamtaa hatuu saxugumahaane tamaradu iyo afarta ka dhalanaysay ma yahay fasaad almaniyu canhu madhabisa kutasaabanay qaar culimada kamida xanaabilada kamida annahyu qabl tibsaad bu leeyahy nahyinu fasaad bu faa'ideeya qaar bay kale qaar waxay leeyihiin hadduu shaygan axkaamtiisa iyo shuruudiisa kale ay dhamaystiranta laakiin cilooyin khaariga ka baxsan muslimiinta da cadaaba isku qaadi xoogo kishiga ku jira khiyaaba ku jira yani malab calaa bayci akiihi habeediida baycidaas cashuruudii dhan waa laga helay laakiin nintaa xoogo qalbigiisii dhaawacay oo walaalkaa oo bir xumaysay imayta waa masale ka baxsan beeca beeca ka baxsantah waxay leeyihin masalada haddii nahyigu khaariju manhiyu canhu uu yahay u noqonayo badaatu u noqonayo waxaa dhamaasana yani waxaa ujeedaa beeci waa saxay laakiin hadduu shari daatadiisa u noqon ama shardi shuruudiisa kamid ah la waayay ama daatadiisana la diidan yahay naha rasuulka sal slam can siyaami yowm ciidayn ciidaynka labada maalmood ciidaynaya in la soomo waa la nahiyey nahyiga maxaa loo jeeda labada maalmood naftigeeda ku dhacay in la soomaa la diidan yahay marka daatadii shariga lagu dhacay ama shardiga ku dhacay way ogol yihiin inuu nahyigu faa'iideeyo fasaad laakiin hadduuna shay ka baxsan uu yahay oo caraabku carooraayimi muxuu ahaa asalaatu bidaari maqsuuda oo kale guriga xalay oo lagu tukaday salaada shuruuxdeedii iyo arkaanteeda waa dhamaystiranta laakiin meesha ku tukatay oo guri dambeeya ka dhacday wey guri dambeeya ka dhacday wey saxa maxday buu yeelay salaadu waa saxday maxaa yeelay shuruudu salaad waa dhamaystirantay arkaanteeda waa dhamaystirtay kamid maaha shuruudu salaad meel dambi leeyahay inaan ku tukani kamid maaha laakiin dambiyada taa dadkeedii baad gacanta ku haysaa nacam aqoon eh, buuha salaatu kitaab alxariiq madaxa aa kutukata ragbaadahe waa satlcawad waa lagahay maraaskutacuraaaskuta laakiinse in xaalad xiran waa masale ka baxsan salaada ka baxsan calaa kulli xaal hadda masalada musanifka uu qaatay waa artaayo annahyu yaktadu fasaad buu qaatay mada waxaan abira annahyu yaktadu fasaad annahyu can taladu rukbaan wa ana bayacahu qofkaasi dadka badeecada soo wara ka hortegay baciisii marduudu min arduwe mana buntaynda taasoo qabaa maxaa yeelay meelna saaxiiba udinkaasana ay ka hortay caasina qofa waxaasi aasibu dambiyaa idaa kaana bihi caalima hadduu og yahay arrintaasi oo xukunka uu garanayo waa arrinkaasi khidaacu waa khiyaamo fi lbeyci beyca wax lagu khiyaamay wa khidaacu khidaacuna laa yajuusu banaana intaas oo dhan waa qabriin iyo inuu maarata xoojiyo xukunka uu riday ah waana beycu marduud beyciisa waa marduud buu xoojin raamsanirka raximah llahu tacaala ayb xadana maxamed bn bashaan budaar qaal xadana cabdilwahaab fadl qaal xadana cabdullahi cubayd cubaydullahi cubaydullahi waa daciif walaalkiis cabdullahi cubaydullahi waalay ahay laakiin cubaydullahi musabirka waa imaam caliima oo fiqaa cabdullahi waa daciif bukaari waa ku mari hadduu keenana mutaabaca maa loo keeni xadana cubaydullahi cumar can saciid bn abi saciid maqburi can abi hurayrata radi allahu canhu qaal naha nabiyu sala allah alay slam wuxuu reebay can itaraqi suuq beeca alaabta suuq hay imaatee inla maabto firdabina laga hortay ayaan soo beri dagadii diyaaraha lagu tagay si xuma aha ayaa laga soo ogshatay xoolihii oo dhahli soo siigeenaya soo socda toor tagtay naha nabigu cala talaqi waa reebay waanyabi alxaadiru bidaad nin xaadir oo magaalada jooga inay daadaintu gacanta kaga dhiga alaabti dadku qaadaleen waa la diida asagana meel u fadhiisiyo ah, hadda inuu yidhahdo soo horayso kaan dilabikeed ah dilabikeed hadday yidhahdo hadda inuu dilabisa karto haddadana xayaash marka hore ruuxsaata haddadana xayaash bin weli arrimataa qal xadana cabdlacla bn cabdilacla xadana macmar ibn rashidi can ibni daawuusi can abihi qaal sa'altu ibna cabaas radi allahu canhuma cabdullahi ibna cabaas waxaa weydiiyey ma macnaa doona mayda haabibu daadi faqaala laa yakunu lahu subxaana waad kaalmayn kartaa wixii lagu gartana waad qalan kartaa wixii lagu gartana waad qalan kartaa laakiin simsaar dadka kala xamida ha noqoni oo xoola iswehaysiiyeen xoola dad leeyihiin xadana musadad bn musara qaal xadana yaziid bn zura qaal xadana taymiy sulaymaan taymiy sulaymaan ibn barxaan sulayman bn darkan ataymi kuwihiisa ka wuxuu sheegay somaarti marka xadafana taymi sulayman bn darkan canabu cuhmaan mahdi asaga kuwaas mashhuur ku yahay cabdiraxmaan wey ibn mil can cabdillahi radi allahu canhu qaal man ishtaraa muxafaratan man ishtaraa shaatan aw baqaratan neef muxafara la soo beexiyey qofkii soo gata faman idahani macaha ma saacan suushaa raaciyo timira qaala inaha nabigu sal slam can tarafati bnu baycayn arta u laayey xadadana cabdullahi bn yuusuf akhbarana cabbaas can cabdillahi bn cumar radi allahu canhum ana rasul sal slam qaaqaayadaailkood barkiiuna gelin calaa bici bacd barkii barkii waantii wuxuu gatay oo suuqiina la joogo warka cesha hadiin anaa meesh ka fiican haye walaa tarabu silaca walaa tarabu halakumina asilaca badeecada xataa yuhbada ilaa lagla soo horeebiyo kusoo horeysatay soo gasho bihaa badeecada ila soo gasata ilaa suuqa ay ka imato suuqa in la fadiyaan waa la sugaya waxaa soo galaa buleey marka ha ka hortegi marka ka hortaganteeda dadkii qofkaas ay alaabta wada qiimuhu kas ka siisan maayeen qiimo ka badan baa ka siisan hadhow qiimo ka badan baa ka siisan waa muntaha talab haddaba talaqiga iyo ka hortaga la diiday xaggee lagu dhamaan ha ka hortegi maayo badeecada ilaa xaggee maalan magaalada banaankeedaa la diiday waa dad magaalada cirafkeeda iyo xaafadaha qaraatagaadka kalimaata maayo mise waxa laga hadlaya hataa magaalada madaxweyne suuqa waa madal inoo ah miya tan uga hadlaya haashuucle xadaana muusa bn ismaaciil atamudaki qaal xadaana juwayniya welat bn asmaa can naafic ibn umm ibn cumar can cabdillaahi radi allahu canhu qaal cabdillaahi ibn cumar weyaan kolaad bu ka weriye naafic cabdullahi ibn cumar radi allahu canhuma qaal kunaa waxaan natalaqi rukbaana safarayda ka hortagi jirayoo fanashtariya minhum acaaman raashin badij raashin badij soo mari marka waa ka gaban jirayba fanahaana nabigu sal slam wuxuu reebay an nabiicahu raashinkii aan soo darana inaan haddana sii gadno xataa yublaqa bihi suuqu dacaab ilaa suuqa dacaab laga geey halkan marka maxaa kaaga muuqda talaga rukmaanka daahirka xadiidka inuu iska ahaashay banaan laakiin waxaa la guda dadkii badeecada soo gatay oo suuqa soo gaaray isla meesha hadanada ku garana suuqa cuntada hadda cunto ha geey laakiin midkii waa laga hortegi kara saas kaaga fahmaya laakiin bukhaari raximah llahu qaala abu cabdillahi wuxuu yihi hada fii acla suf haadaa fii acla suf markuu ku leeyahay cabdullahi bn cumar kunaa natalaqi rukbaan waan ka hortegi jiray famashtari bnu dacaaf runtadaa ka garan jiray meesha ay kaga hortegayaan waa suuqa korkiisa suuqa korkiisa mooyaane ayago suuqa soo gaari maahe suuqi wey meesha xaafadda deela ka baxsan ee suuqa ku yaalay suuqii banu qaynuqaac iyo midku harara iyo baqiiciyo suuqii weyaan oo kore ayay kala garan jireen ee maaha inan suuqa la soo gaarin xadiista kanayna caddayn ka soo socda caddaynaya waaka wuxuu ku leeyahay haadaa kii acla suuq markuu ku leeyahay waan soo garan jiray acla suuqi wayubayinu waxaa u caddaynaya xadiid cubaydullaahi xadiidka cubaydullaahi naafic uu ka warinayo yaa wuxuu fasirayaa riwaayatu juwayriya can naafic ayuu ku fasiraya xaddaana ah. musadad qaal xaddaana yaxya can cubaydillahi qaal xaddaani naafic can cubaydillahi an naafic bn naafic an cabdillahi radi alla anu qol kaanuu yatanaayacuuna dacaama cuntada kala gadan jireen fii acla suuq suuqa korkiisa suuqa al meesha korkiisa wayabicuna fi makaani yani suuqa magaalada ka baxsan fii makaan markaasi fayabicuna fi isla meesha ay ku gateen oo suuqii ah ayay haddana usii gedi jireen fanahaahum rasul lah sal slam baa ka reebay an yabicuna inay galaan fii makaanihi cuntada aad soo garatay isla meesha haddana aad ku gadi xataa yandaruuhu ilaahay meesha ka qaadaan ay beertaa geystaan alaabtaada gurigaada geyso daankaada geyso meeshaa ku gaday ee lacagtaada ku bixisay lacag baad bixisay alaabtaada la wareegin lacag kale ha qaadanin oo lacagtaada ka badan siday noqon siday noqon alaabta meesha kaallaa weliimaada wareegin lacag unbaad shubtay lacag kalooti ka badan baad ku dabatay laba lacagooda la kala beegay maxaa la yidhahda libaal fadli taasaa laga canaayo wallahu aclam bima tawfiiq sala allah waslam ala nabiyina muxamed wala alihi wasaxbi